alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii toddobaad ee ka mida ah kitaabkii kitaabu towxiid alladii huwa xaqullahi cala alcabiid oo iska lahaa asheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabu tafsiiri towxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah oo ah baabka lixaad oo kitaabka abwaabtiisii ka mid ah wuxuu musanifku baabkan ku sheegi doonaa lix daliil shan daliil buu ku sheegi doonaa afar aayadood iyo hal xadiid ayuu ku tilmaami doonaa baabu tafsiiri tawxiidi towxiidka fasiridiisa ayuu u baab yahaa iyo washahaadati an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caawdaayo inuusan jirin alla mooyaane ayadana in la fasiro marka waa laba shay oo isku mid a ah. tafsiiru towxiid atowxiid iyo shahaadatu an laa ilaha illa waa isku mid ujeeddada mualifku halkan uu ka leeyahay culumada sharaxday kitaabkan waxay leeyihiin baabkan inuu sameeyaaye aada bay u qurux badanta aad bay u qurux badnayd sababtu waxaa weeye wuxuu horay uga soo hadlay musanifku abwaabtii hore towxiidku ka soo hadlay wuxuu labaadoo ka soo hadlay fadliga towxiidku uu leeyahay wuxuu saddexaadoo ka soo hadlay towxiidka dadka in loogu yeero wuxuu afraadoo ka soo hadlay towxiidka wixii burinaya in la iska ilaaliyo nafta aadamuhu markii la yidhaahdo towxiidku fadli buu leeyahay oo in la qaataa waa waajib oo dadka waa in loogu yeero oo wixii kaa burin lahaa waa inaad iska ilaalisid isla markaba naftu waxay isleedahaa shayga intaasoo ahmiyada la siinayo horta isagu muxuu yihi towxiidkan laftirkiisu horta muxuu yihi isagiibuu marka kuu fasiraya shahaadateynkiibuu kuu fasiraya waa tafsiir marka tafsiiru towxiidi towxiidka fasiridiisa oo uluuhiyadii iyo cibaadada ilaahay ah, iyo wa shahaadati an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin qiritaankeeda oo la fasiro ayana ila allahu alla mooyaane iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa yadcuuna gaaladu ay baryayaan yabtaquuna ayagaaba waxay raadsanayaan oo dalbayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggii alwasiilata gaarsiin wixii ilaahay gaarsiin lahaa raalli ahaanshiha ayagaaba raadinaya ayuhum koodeeba aqrabu dhowaansho badan oo rabbigood u dhawaansho badan ayagaaba taa raadinayaba taasayba raadinayaan ayib awalkeedu waxay ahayd oo nusakhda qayb ka midna ku qoran qul idcu ladiina zacamtum min duunihi waxaad gaalada ku dhahdaa kuwaad ku andoocooteen inay ilaahi yihiin barya markaasuu ilaahay sheegay falaa yamlikuuna kashfa durri cankum dhibaato idin haysatay inay idinka dulqaadaan asnaamtu ma awoodaan oo ma samayn karaan ayib inay mid soo socotay ka hor tagaanna haba sheeginba walaa taxwiila inay ka hor tagaan oo idinka leexiyaanna ma awoodaan mid idinku habsatay inay kor u qaadaanna ma awoodaan labadaa midna ma awoodaan markaasuu ibnu teymiya wuxuu tilmaamay raxmatullaahi calayhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila wasiiladaasuu ibnu teymiya wuxuu leeyahaa wasiile ilaahi wax ku gaarsiiyey inuu qofku raadiyo keligeed ma aha shay maqsuud oo wanaagsan oo raalli ahaanshaha ilahay lagu gaaro sababtu waxaa weeyaan qolyahan gaaladaaba waxay leeyihiin malaa'igtay caabudayaan ambiyaday caabudayaan waxayna gaarsiinayaan ilaahay bay yidhaahdeen kumana ammaana cadaabna kagama badbaadin islaamnimana kuma gelin laakiin wasiilada iyo shayga qofku intuu raadiyo uu yidhaahda ilaahay buu gaarsiinayaa uu qaymo ku yeelanayo waa wixii ilaahi uu ku amray inaad la timaadid wixii ilaahi uu ku farayna aad ka hartid taasaa waxay noqonaysaa wasiilada iyo gaarsiinta ilahay raallihashiisa lagu gaaro laakiin qof kastoo yidhaahda shaygaanaan ilaahay ku gaarayaa kuma ammaano yuhuuddu waxbay isticmaalaan waxay leeyiin ilaahay baanu gaarsiinayaa mushrikiintu waa sidoo kale waxbay isticmaalayaan kiristaanku waxbay isticmaalayaan marka waddo kastoo tidhahda ilaahay bay gaarsiinaysaa laguma gaaro raalli ahaanshaha ilaahay dayib marka towxiidka saxda ahi ilaahay waxaad ku gaari lahayd waddo saxa waa inaad u martid weye raalli ahaanshihiisa waxaad ku gaari lahayd iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi wadkur dadka u sheeg id waqti waid qaala wadkur dadka u sheeg id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim liabiihi aabbihi iyo wa qowmihi reetolki innaniya anugu baraa-un beri ayaan ka ahayo shuqul kuma lihi mimaa shayga xaggiisa tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii allihii mooyaane fataranii i abuuray haa fataranii i abuuray nusakhda qayb ka midii ah waxay qoraan fa innahu asagaa sayahdiini i hanuuninaya oo aayaddu ay dhammaystiraan aayadka fa innahu sayahdiin ilaahay asagaa i hanuuninaya wa jacalahaa kalimatan baaqiyatan kelmaddaas wuxuu ka yeelay kelmad baaqi ahaanaysoo sii jiraysa fii caqibihi ciribtiisa dambuu caruurtiisa ah lacallahum yarjicuuna say u noqdaan meeshan waxaad u jeedaa nebiyulaahi ibraahim aabbihii asaga dhalay oo aasar ahaa oo asaga laga abuuray markuu arkay aabbihii caqiide ahaan inuu u guracan yahay oo uu gaaladii gaalgaal yahay wuxuu ku yidhi aabe adiga iyo ehelkaygan iyo xigtadaydan kale maadaamood ilaahi cidaan ahayn yidhaahdeen waa caabudaynaa beri baan idinka wadaa kulligiin bari baan idinka ah meesha marka waxaad u fiirsataa baraaun mimaa tacbuduun waxaad caabudaysaan bari baan ka ah ila ladii waa xarfu istinaa waxbaa lagu soo reeba hebel iyo hebel istaaga ilaa hebel maahan manaa hebel ha soo hara wey hebel iyo hebel iyo hebel baa wax la siiyey ilaa hebel maahan hebelkaa waa lasoo reeba ilaadu waxa ay gashay wax lasoo reebay istin istinaha marka wuxuu u qaybsamaa mutasil iyo munqaic mutasilku waxa weeye kan la soo reebay kaa horo wax laga soo reebay qeyb ka mida weeyaan tusaale ahaan haddaan idhaahdo jaa-a naasu dadkii way yimaadeen ilaa zaydan zayd maahane haddaan idhaahdo dadkii way yimaadeen zayd maahane ama cali cali dadku ka tirsan yahay cali waa qof dadkaa laga soo reebay ka tirsan laakiin waxaan tilmaamay dadkii oo dhan inay yimaadeen oo asagu usan imaan mutasil baa loo yaqaanaayo mustanaha dambeeto mustanaa minhuga horo laga soo reebay jinsigiisa weeye munqaicana waxaa laga wadaa mustanaha dambeeto mustanaa minhuga jinsigiisa kama tirsana haddii labadaba waa laga dhigi karaa haddii la yidhaahdo waa mutasil macnaheedu wuxuu noqon nimankan nebi ibraahim aabbihiis iyo reetolkii niman mushrikiinay ahaayeen ilaahina waa caabudi jireen asnaamtana waa caabudi jireen waa isku wadeen ilaahina waa caabudaynaa bay yihahdeen kuwaanna waa caabudaynaa marka wuxuu leeyahay waxaad caabudaysaanoo dhan beri baan ka ah waxaad caabuddaanoo dhan isku dar beri baan ka ah ila ladii fadaranii allihii abuuray maahan macneed waa maxay ilaahay inaa caabuda bari kama ahi laakiin intii kalood ilaahay ku feer wadeen xagga iga maryab tafsiirka labaad waxaa munqatic haddii laga dhigo waxaad caabudaysaan oo baan beri ka ah ila ladii ilaadu bacnaa ilaheedii marka noqon mayso laakiin bay noqonaysa ilaa laakiin waxaana beri ka ahayn allihii abuurtay baan caabudaya waxaas kaloo aad marka haddii la yidhaahdo mustanuhu waa munqaic istinuhu nimanku ilaahay keligii ma ilaahay iyo asnaamta ma wada caabudaane asnaamta bas bay caabudaan isna wuxuu leeya waxaad caabudaysaan uu bari baan laakiin ilahay baan caabudaya ayib waxay culimmadu is weydiiyaan ila aladii fataranii erayga ah fataranii ee abuuray uu isticmaalo ku beegsaday nebiyullaahi ibraahim uu ohan waaye ila allaah ila rab muxuu u ohan waaye ila aladii fataranii laba faa'idaa ku jirta faa'iidada koowaad ku jirtaa waxaa weeye wuxuu leeyahay ilaahiga anigu aan caabudo abuurka makhluuqa allaha bilaaba oo aan cidina kaga horeyn weeye anugu allahas aan caabudaya isagaa abuuray idinka asagaa idin abuuray adduunkao dhan asagaa abuuray bilowga adduunka asagaa iskaleh anugu allahan caabudaya waa allahaas ogaada faa'iido labaadna waa ku jirtaayo ila ladii fataranii markuu leeyahay macnaheedu waxa weeye idinku asnaamtaad caabudaysaan wax ma abuuri karaan laakiin anigu ilaahay aan caabudayo waa ilaahay wax walba abuuroo khaaliqoo faatiroo wax abuuray marka waxaan waxba abuuri karine in la caabudo ma istaahilaan qaabkaasu ka wadaa marka waxaad dareemaysaa aabbahaagu xaq waalidnimuu kugu leeyahay laakiin aabbahaa wax khaldan hadduu ku yidhaahda samee laga yeeli maayo baarinimona maaha inaad ku raacdid baarinimadu waxay keenaysaa inaad aabbaha wixii xumaa ka did aabbaha tukan hadduu ku yidhaahdo maya waa tukanayaadhe inkaar allaha kugu rida hadduu ku yidhahdo waa ku habaaray hebella yuusan ee dhaxli inkaartiisuna kugu dhici mayso dhaxalkiisana wax kaala tegi maayo adugu iska dhimadhe dhaxalka anaa waxa weeyaan usoo usoo fadhiisanhaya waad inuu ku nicib yahay iyo inuu ku habaaray iyo inuu ku yidhi dhaxalka midna yaan laga siinin waalidka dhaxalkiisa laguma waayo midna waa xaq ilaahay uu ku siiyey laakiin waalidkaa hadduu ku yidhaahdo war wax ii soo qabo cunto ii keen caana ii soo gad kabaha ii baalash timaha ii shanlee oo aad ka diidid dee caasi baa tahy caaqulwaalidayn marka wixii xun baan waalidka laga yeelayne wixii wanaagsan ama waajib ha noqdeen ama mustaxab ha noqdeen ama mubaax ha noqdeen waa waajib waalidka inaad ku ateecde xataa haddaad tirahda waa safraya bambaasaan aadaya haddaad tiraahda oo wax iska caadiya sooma inaad bambaaso aadid oo maalmaha meelaha tagtid oo ku ma aadi kartid waajib waxa kuwa inaad ka joogtid waajib mandheeraan aadaya iyo gaarisaa tiri ma aadi kartid buu waajib waxa kuwa inaad ka joogti waa waajib sababtoo a ah meelaha sheegaysa inaad u safartay iska caadi bay ahay laakiin waalidka diidmadiisa inaad hirgelaysaa waajib bay kugu noqonaysaa tahriib ayada haba sheeginba wadkur dadka u sheeg waqti qaala uu ku yidhi ibraahimu nabi ibraahim liabiihi aabbihi iyo wa tulki innanii anugu baraa-un beri baan ka ahay mimaa waxa tacbuduuna aad caabudaysaan ila aladii kii mooyaane fataranii i abuuray isaga ay hanuuninayo asaga beri kama ahiye ilaahayga aan caabudayo weeyaan intaana ka gudbin aayaddaa hore ulaa'ika aladiina yadcuuna kuwa gaaladu ay baryayaan kuwii la baryayay laftirkoodaaba ilaahay baryahaya ruux asaguba ilaahay baryahayaan anna sii baryahaya oo ilaahay usii maraya yaa waayo kuwaasi culummada qaar waxay yidhaahdeen waa malaa'igta oo dadka qaar baa malaa'igta caabudo waxay yidhahdeen waa gabdhihii ilaahay aynu caabudno qaarna waxay yidhahdeen waa ciise qaarna waxay yidhaahdeen waa hooyadii qaar waxay yidhaahdeen waa jinka qaar waxay yidhahdeen waa cusayr qaarna waxay yidhahdeen waa wax kale kii la yidhaahdaba intaa la soo sheegayba dad wan wanaagsan nebi ciise cusayr waxaa weeyaan nebiyulaahi ciise hooyadii malaa'igta jinku xataa qaybo wanaagsan lahoo fiicfiican oo muslimiina leh ayagii la baryayaaba ilaahay sii baryayaba ilaahay bay wasiilo weydiisanayaan ilaahu noo dembi dhaafo raxmadaadana siiyo jannana geeyo waa kaas iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culummadooda iyo wa ruhbaanahum cubaadooda kuwa cibaadaysta arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen min duunillaahi alla sokodi intaasaa ii qoran aayad ahaan oo kitaabka iyo matniga ku qoran nusakhda qayb ka mida kitaabkaana aayadda si fiican bay u dhammaystireenoo walmasiixa bna maryama ciisihii ina maryama ahaana rabbi bay ka yeesheen marka culummadoodiina way caabudeen cubaaddii iska cibaadaysan jirtayna way caabudeen nebiyullaahi ciisena way caabudeen wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida ilaahay keligii inay caabudaan maahae wax kalaana lama farin ilaahay keliga caabudaa la yiri markaas yidhahdeen ilaahay iyo ciise iyo iyo waxa weeyaan culummadii yuhuudeed iyo arbaabtii nima ruhbaantii kiristaanka intaba waa caabudayna laa ilaaha illaa huwa subxaanahu camaa yushriku ilaahay xaq lagu caabudaa ma jira alla maahane ilaahay baa ka hufaan waxay ilaahay la wadaajinayaan ayib ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum axbaartu waa culimmada yuhuudda aqoonyahanka yahanka yuhuudda weeye ruhbaantuna waa nimanka iska suufiyada ah duurgalka ah oo kiristaanka oo aqoon badan male laakiin waa niman iska cibaadeysta oo adduunyada iyo waxyaalahaasaan iska aruurinlayo sidaa ku cibaadaysta wey labadii qolaa dadkii caabudeen marka cibaadadu maxay tahay marka waa cibaadadan waxaa laga wadaa waa taaca way ateeceen way inoo imaan doontaa aayaddan baab waxay ku imaan doontaa kitaabka dhexdiisa ahoo ayadoo axaadiid wadata oo sidaan ka faahfaahsan halkaasaana ku sharxi doonaa ku munaasab ah oo ah man aطaaca alculamaaa wاlumaraa qofkii culummada iyo madaxda ka yeela oo ku aeeca ilaahay wuxuu xarimay ilaahay baa wuxuu ku yidhi ha zinaysan madaxweynihiina wuu fasaxo wuxuu yidhi shacabkaygu zinada waa u fasaxan yihiin haddaad adeecdid marka madaxweynaha gaal baata sababtoo ah madaxweynihii baad waxaad ku adeecday wax ilaahay uu diidoo xaaraam ah marka ilaahi iyo madaxweynihii baad waxaad doorbiday madaxweynaha gaal ku noqonaysa ilaahay baa wuxuu yidhi naf yaan xaqdarre lagu dilin madaxweynuhuna wuxuu yidhi shacabka magaalada jooga tusaale ahaan ha la xasuuqo eber ha laga dhigo xaqdarruna ku leeyihi madaxweyne warkaagaa jiraa tiri noolow waadna fulisa hawshii marka waa waa shirku daaca daacadii ayaa shirki ku samaysa ee maaha inay caabudeen culummadooda dhan kale u sujuudeen ama ay salaad u tukadeen ama ay u xajiyeen ama yidhaahdeen barya naga aqbala midna ma aha culummadaanu waxbay ka xarimtay wax ilaahay u xalaaleeyey wax ilaahay u ka xaaraameeyena waa u xalaaleeyeen way ku yeeleen way ka yeeleen sidaasay ku gaaloobeen marka waa mushrikiin baa marka halkaas waana inoo imaan doontaa insha allahu tacaala halkaa marka waxaa ka soo baxay towxiidka laguu sheegayo ictiqaad qalbiga keliya ma aha ictiqaad qalbiga keliya ma aha waa wax qalbigana gala daacada iyo yeelitaanka iyo raacitaankana ku tacalluqaya qalbigaaga ha galo towxiidku carabka kaga dhawaaq ciddii lagu yidhi ateecna ateec iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yatakhidu yeelanaya min duunillaahi alla kayrkiisa alla cidaan ahayn bay waxay ka yeelanayaan andaadan kuwa ilaahay la midoo ilaahay ay kala mid dhigayaan andaadaasoo yuxibuuna ay jecel yihiin ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisaoo kaleeto ilaahay jacaylkiisa oo kaleeto kutubta qayb ka mida ah ku qoran mutuuntooda waaladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay baa ashaddu darnaansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay ay jecel yihiin oo aayaddu qaabkaasi wada qoreen kutubta qaar ka mida ah. halkaa waxaa ka soo baxay dadka jacaylkoodu wuu qaybsamaa qaar baa jacaylku wuxuu la gaaray inay yidhaahdeen cidda ilaahay ka sokayso aan caabudayno ama nabi ciise ha noqoto ama cusayr ha noqoto ama malaa'igta ha noqoto ama jin ha noqoto ama asnaam ha noqoto cidda ilaahay ka sokayso aan caabudayno jacaylka aan jecelnahay iyo jacaylka aan ilaahay jecelnahay isugu kaaya mid waayay yidhaahdeen halkaasay kala dhacday marka wa min annaasi man yatakhidu andaadan min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubi say ilaahay u jecel yihiin oo kaleetay kana u jecelin marka labada waa jecelin waa xubi shirki a ah marka tafsiir labaad wuxuu yahay wa min annaasi dadka waxaa kamida man duul yatakhidu sawaynsanaya min duunillaahi alla sukodi andaadan asnaam ay caabudaan taasoo yuxibuunahum ay jecel ka xubi sida mu'miniintu ilaahay ay u jecel kaleeto sida muminiintu ilaahay u jecel yihiin iyo kuwaana asnaamta u jecel yihin isku mid maaha oo dee jacaylka muminku ilaahay u jecel yaha waa jacayl qalbigiisa dhex galay kan asagaana jacaylka uu jecel yahay waa jacayl meel daran la ayib maxabada iyo jacaylku waxay leedahay qaybo ibnuqayim wuxuu tilmaamay shan qaybood oo ay u qaybsanta u qaybsamo jacaylku qaybta koobaadi waxaa weeye inaad tidhaahdid ilaahay baan jeclah aada ugu fiirsada inaad tidhaahdid ilaahay baan jecla ereygaa keliya inaad ku dhawaaqdid oo sheegatid islaamnimada kusoo geli maysi cadaabna kaga badbaadi maysi jannana ku heli maysi waa maxay waa inaad tidhaahdid ilaahi baan jecla bas sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeye yuhuuddu waxay yidhahdaan ilaahay baan jecellaa isna waana jecelih qur-aankaana ku sheegay inay yidhahdaan naxnu abnaaulaahi wa axibaa'uhu meella ilaahay baana dhalo ilmo ilaahay baa naho shacbullahi almukhtaar baana meella wuubana jecel yahayoo wuuna jecel yahay marka waxay sheegteen ilaahay inay jecel yihiin kiristaankuna ayaguna sidoo kale leeyihiin waxay leeyihiin ilaahay anaguna jecel yihi kuwa kaleoo gaaladaana sidaa bay sheegeen annaga ilahayna jec qolo walba way sheeganaysaa marka inay gaaladii marka jacayl ilaahay sheegteen janno kuma gelin oo cadaab kagama badbaadin oo islaamnimo uguma ansixin weli waa gaalida wax ay kuu taraysa jacaylkaasu lama arko jacaylka labaad waxaa weeye ilaahay wuxuu jecel yahay inaad jeclaatid jacaylka saxdahay waa kaas wuxuu alla jecel yahay inaad jeclaatid ayaa waxay keenaysaa islaanimada inaad jacaylkaa ku gashid jannadana aad ku geshid cadaabkana aad kaga badbaadid qof muslimana aad ku noqotid wuxuu alla jecel yahay inaad jeclaatid sababtaa markaad jeclaatid waad la shaygii waa jacaylka saddexaad jacaylka labaad waaye jacaylka saddexaad wuxuu noqonayaa oo isaguna qaybaha wanaagsan ka mid oo weliba kii labaad kii labaad qayb ka mida noqonaya raacahaya ilaahay darti inaad wax u jeclaatid waxaan aad jeceshahay ilaahay darti baad u jeceshahay kii labaad buu xoojinayaayoo wuxuu ilaahay jeclaayo waa qayb aad u wanaagsan weeye waana jacayl wanaagsan jacaylkaasi habda wuxuu heerkaaga wanaaguna gaarsiisan yahay jacaylka aad qofkan dar ilaahay u jeceshahay inta uu kuu jiro saasay dadku ugu kala darajo sarreeyaan waxaan dar ilahay baad u jeceshahay masaajidkaad dar ilahay u jeceshahay nebigaad dar alla u jeceshahay muminiintaad dar ilaahay u jeceshahay xumahaad dar ilaahay u nicib tahay habda heerka uu kaa gaarsiisan yahay jacaylkaasu bay darajadaada ilaahayna ka la egtahay taasina waa mid jacaylka afraadi waxaa weeye waa inaad tidhaahda ilaahay baan jeclaha jacaylka ilaahayna wax kale aad ku dartid almaxabatu maca allaahi ilaahay iyo cid kale aad isla jeclaata maxabada noocaasa weeye ah, midda aayaddu ka hadlayso almaxabatu shirkiyatu ayaa loo yaqaanaa waa jacayl iyo kalgacal gaalnimo oo ilaahay cid waxlale lama arka aad tidhahda ilaahay cid kalaa wax islaleh ogaada marka marka aynu leenahay ilaahay buu cid kale la jeclaaday jacaylka laga hadlayaa waxa weeye waa jacaylka ilaahay iyo ciddaa kale uu jecel yahay markuu isku mid ka dhigo laakiin jacayl darajooyin la haddaad ilaahayna jeceshahay jacayl ilaahnimo aad jeceshahay nebigana aad jeceshahay labadii jacaylla ay kuu kala duwan yihiin mushrig matiida mumin dhabaata qodobkaa waxaan ka hadlayno aan leenahay maxabadaana jacaylkana waa jacayl shirki ah waa qof jacaylka ilaahay maalan iyo jacaylka malaa'igta aad jeceshahayd isku mid ka dhigta waa gaalimo jacaylka ilah iyo kii nebigaa tiri waa ii siman yihiin waa gaalnimo jacaylka ilaah iyo sheekh abdulqaadir jilaali baa tiri waa ii siman yihiin waa gaalnimo lama ogola waa inay kugu kala sarreeyaan oo ilaahay jacaylkiisa jacayl la midu uusan jirin wey saasaa la rabaa qolyahan u fiirso min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan ilaahyay samaysteen yuxibuunahum ka xub illaah waa jecel yihiin sida ilahay bayna u jecel yihiin islaamnimada kumaysa geline waa lagu dhaleeceeyey jacaylka shanaadi waxaa weeye waa jacayl dabiici ah oo iska dabeecaah caadi ah sida qofka ooman uu biyaha u jecel yahay kan gaajaysanna cuntada u jecel yahay kan hurdaysanna hurdada uu jecel yahay aabbuhu ilmihiisa uu u jecel yahay odaygu xaaskiisa ama islaamtu odaygeeda ay isu jecel yihiin waa jacayl dabiici ah marka haddii lagu yidhahdo islaantaada ma jeceshahoo tirahdee haa ilaahina ma jeceshaha gaal baa ta lagu odhan maayo maadaamood labadii jacayl isku dartay mushrig baa tama lagu odhanaayo ilmahaaga ma jecesha waa jecla aabbaha ma jecesha waa jecla ilaahina waa jecla had leeda mushrig baa taa lagu odhan maayo sababtu waxa weeye xubbigan waxaa leeda wax iska dabiiciyo bani aadamka ku tallaalanba habda wuxuu qaymo kuu yeelanayaa jacaylkan ugu dambeeyo oo dabiiciga ama ku qaymo beelayaa meeshii uu kula gaaro jacaylka ilmahaaga iyo xaaskaaga aad jeceshahay hadduu ku gaarsiiyo inaad ayaga jacaylkoodii ilaahay diintiisa uga tegtid ma jacayl qaybalahu noqonaya may laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadukum an dikri illaah jacaylka aad jeceshahay haduu keenay inay tidhaahdo warniyow salaadda iska dhaafo aniga adugu aan romantig iyo jacayl isla jillo waxba salaadaas iyo culayskeeda iyo masaajid waxba ha ku faliso ila jiro halkaa inu ku wada jiro waad wallahi waa runtaa oo jacaylkii meeshaas un aad kula jiiso salaaddii iska daysid jacaylka noocaasi waa ayaan daro jacayl ma ah sababtoo ah jacaylka ilaahay daacadiisii kaa dibdhigay jacayl ma ah cuntadii iyo cabitaankii iyo hurdadii jacaylka aad u qabtay baa waxaa tidhi kuwaanaan meel saarahaya kuwaan ayaan meel saarahaya marra waan hurdin marra waan cunin marra waa cabbin bas waagii kuwaaan ka soo faaruqo jacaylka ilahan usoo jeesto waxaan leenahay awal iska dabiici bay wax iska caadi ahay jacaylka cunto iyo cabitaan iyo hurdo la jeclaado laakiin saddexdiiba maadaama maanta kugu kalifeen daacadii ilaahay inaad kaa eh, reebeen jacaylkaasu wuxuu noqday jacayl aan qiimo lahayn oo cambaaraysan oo eedaysan buu noqday marka jacaylka iska dabiiciga ahoo caadiga ah wuxuu ku ammaanaanayaa markaad daacada ilahay u kaalmaysatay wuxuu ku magac foolxumaanayaa markii daacada ilaahay uu kaa fogeeyo ma la fahmo qodobkaa jacaylkaas marka waa jacayl iska dabiici ah sidaa awgeed buu ibnuqayim wuxuu tilmaamaa qof kastaoo shayga markuu jeclaanayo aan jacaylkaasu jacayl ilaahay calaaqa lala usan ahayn saddex qaabbaa adduunyada intuu joogo loogu cadaaba intaan aakhiraba la gaarinba shay adduunyaha jeclaatay waa jeclaan kartaa ogow adduunyadaada waa jeclaan kartaa xoolahaaga waa jeclaan kartaa gurigaaga waa jeclaan kartaa qur-aankuna waa tilmaama lixubi lkhayri la shadiid marka la leeyahay insaanku xoolaha jacaylkooda aad buu ugu daran yahay wey mana ku eedaysna waxaad ku eed ku yeelanaysaa jacaylkii xoolaha aad jeclayd hadduu daacada ilahay ku dhaafiyo qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay lan tanaalulbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaad jeceshihiin ilaa aad bixisaan wanaagga gaari maysaan ogow waxaad bixinaysaa waxaad jeceshahay calaa xubihi miskiinan wayatiiman xoolihii baa laga hadlayaa uu bixinayo markaasa leeyahy asagoo naftiisu jeceshahay ayuu bixinahaya marka in xoolo la jeclaadaa dhib ma leh laakiin jacaylku markuu si guracan kuugu qalloocdo markaasuu khalad noqonaya wuxuu leeyahay marka ibnuqayim saddex jeer baa adduunyada lagugu cadaabayaa jacaylkaas aan daacada ilaahay kugu kaalmaynayn oo khayrka lahayn kow marka hore waxaad ku cadaaban tahay si-aad ku heli lahayd maalan waxaa laga yaabaa qofkaani wuxuu u hanqaltaagayaa siyaasad iyo kursi inuu fuulo kursigu marka jecelihi wuxuu ku cadaaban yahay marka suu kursi ku heli lahaa shir jaraa buu qabanaya dad buu isugu yeerayaa waxa weyaan lacag buu bixinayaa laaloos buu bixinayaa maantao dhan buu oloola ku jiraa waa ordayaa xagguu marahayaa waxa weyaan shirar buu maanto dhan waa ordaya waa cadaabayaa marka habeenkii inuusan seexan baa laga yaaba maalinkii inuusan nasan baa laga yaaba maanto dhan inuu qoloba habda shir kula jiro qolo kastoo isleeyahay wa armaya wax kugu keenaanba waxa laga yaaba inuu iska iskale iska laaloos orod unbuu ku jiray waa cadaabayaha marka adduunyada ku cadaaban yahay raadinteedii marka wuu ku cadaaban yahay hadduu helo oo kursigii aad hesho ku fariisatay cadaab labaad baa kuusoo kordhay see ku ilaalisa ad leeda marka hebel baa ku afgaminahaya heblaya inqilaabku wuu keenaysa ree hebel baa ka hor imaanahaya waxaasoo dhan buu caaw ku cadaaban yahay marka kursiga unu ilaalintiisa buu ku cadaaban rafaad iyo cadaab iyo dhibaato waa nooc cadaabaho siduu waxaan uu jecel yaho uu ku helay ama dhaqaalo weeya tusaale ahaan siduu dhaqaalaha ku xajin lahaa ku cadaaban yahay armaa lagaaxada ah, akoonada la jabsada ah dowladdu waayahan dabagal bay samaysay armaa balaaya dhacda maantana waxaa isku mashquulsan yahay cadaab buu ku hayaa marka cadaabna waa ku keenay midna waa ku xajinahaya mar saddexaad baa la cadaabiyo wuxuu saa u jeclay hadduu waayo ka war kursiga waa kaa dhammaadaale afartii sano isaga ama waxaa la yidhi xoolihii intaa aad soo tabcaysoo qaabkaad ood ku soo tabacday oo aad keentay xalay baa akoonnadii iyo bangiyadii la jabsado waa eber khalaas gabadhii aad jeclayd oo tobanka sano waxa weyn daba ordaysood heshay markii waxa weeye guursatay isla markii waa kaa dhimata waayitaanka uu shaygaa uu jeclaa waayey cadaab kale ku noqonaysaa marka qiyaamo kusoo duntay laakiin marka horeba qalbigiisu hadduu ilaahay ku xiraa macnaheedu maaha inuusu qofku adduunyo wax ka mida jeclaan karin asagoo dawaabideeda ilaalinhaya laakiin shaygan jacaylkaahu hadduu aakhiradaadii iyo dantaadii asalkaahayd ku seejiyo ayuu qiimabeelaya ayuu qiima beelaya maalan nebiga waxa l dadka yaa ugu jecesha caaysaan ugu cayshaan ugu jeclahay bu dumarka caayshaan ugu jecla ragga ka warran baa le aabbaheed baan ugu jeclahay bu caaisho laftirkeedaa jir maalin walba khadiijaad ka hadaadashaayo aada u ama ammaantaaye dee waa kan anaaba ka qurux badan oo ilaahay ikaa siiye wax ka khayr badan baa ilaahay khadiijo kugu bedelaye mahad aniga i aragti xaggee u jeedaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi innii rusiqtu xubbahaa khadiijo waxaa laigu tallaalo oo laigu arsaaqay bi jacaylkeeda waxna kama qaban karee caaishay hawshaa ka joogbi waxaa wehelyabi intaas wax ka khayr badan khadiijo caaisha ilaahay uma bedelinbi daad adugu isu haysatay inaad ka fiican tahay cid ka khayr badan khadiijo ilaahay iguma bedelo igu wallaahi weligii ku dhaartay saddexaad nebigu waa ku xanaaqay caaishu khadiijo waa hore dhimatay oo aan hadda lala qabaynba inay hadda ka hinaaqsan tahay oo ku xanaaqsan tahay buu ka xanaaqa nebigu caaisha markay aragtay heerka uu nebigu marahayo bay tiri bas iga raali noqo dib dambe khadiija hawlay leedahay iga maqli maysi macnaheedu waxaa weeye nebigu caaishana waa jeclahay buu khadiijana waa jeclahay labadaba weliba waa lagu arsaaqaybu jacaylkeeda laakiin jacaylka nebi maxamed uu jeclaa jacayl daacada ilaahay la isugu kaalmaynayo wanaagsanoo qiimo iyo sharaf lahu ah ayib wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan waa soo maray saxiixa waxaa musanifku u isticmaalaa hadda inagu horeysa sax hadda inagu horeysa saxiix wuxuu u isticmaalaa musanifku bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim buu isticmaala mararka qaarkoodna waxaa dhacda inuu bukhaari keliya u isticmaalo caninebiyi nabiga uu ka wariyay sal alla alay wasalam annahu nebigu qaala inuu yidhi man ruuxii qaala yidhaahda laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane oo wa kafara ku gaalooba bimaa waxa yucbadu la caabudaya min duunillaahi alla sokodi waa laba qodob marka laa ilaaha ila allaahu buu yidhi wa kafara bimaa yucbadu min duunillaahi wixii alla ka sokay la caabudayana ku gaalooba daaquudka marka lagu gaaloobaya ka soo harnayo waxaad ugu gaaloobin inay ilaahnimo istaahilaan baad ugu gallowsa waxaad leedaha tusaale ahaan nebi moxamed ilaahi ma aha nebi ciise ilaahi ma aha malaa'igtu ilaahya ma aha waa makhluuq ilaahyo ilaahay u karaameeyey ma la fahan qodobkaa haddii lagu yidhahda nebi ciise caabud waxaad leedahay ciise nebi ciise inaan caabudo waa ku gaalooba anugu ma ogeli weye macnaheedu nebi moxamed caabud haddii lagu yidhahdo mayaad leedahay nebi moxamed cibaada iska male ilahay baa le cibaadada salaadda ilahay baan u tukan soonka ilahay baan u soomanahay nebi moxamed uma soomin calayhi isalaatu wasalaam arinka noocaasoo cibaada cid kale inaan siiyo waan ku gaaloobay macnaheedu waa dafiray ma ogeli ilaahayo keliyaan u ogola wakafara bimaa yucbadu min duuni ilah laga wada xaruma waxaa xaaraam noqonaya maaluhu xoolihiisa xoolihiisaa xaaraam noqonaya ma booli bay noqonayaan maya in xoolihiisii xaqdarro lagu qaato ayaa xaaraam noqonaysa qofka muslimka ahoo towxiidsaday xoolihiisu waa kaa xaaraam inaa xaqdarro ku qaadati hadduu asagu ku siiyo waa caadi wadamuhu dhiiggiisuna waa xaaraam maxaa xaaraama ah? in xaqdarre lagu daadiyo laakiin aq haddii lagu daadiyo asagoo muslima waa bannaanyahay maalan qof buu dila muslimkaa muslim dilay qisaas baa lagu yeeshay baa la dilay dhiiggiis waa la daasay soo maaha waa xaq muslimkii baa zinaystay guur horuu soo maray dhagax baa lagu dilay dhiiggiis waa la daashay ka warran waa xaq muslimkii baa ku soo weeraray waralahalamaya waad iska abhisa saddexii tawxiid oo la qabsan jira lahalamaya waralahalamaya nag maba yeela bustolad iyo waxba kula soo bax waad iska dafcisa sidiibuu ku dhintay dhiiggiisibaa daatay waa xaq inaa iska dhicisa dafcu saail waah marka waxaa laga hadlaya dhiiggiisaa xaaraama lagu leeyahay waa in xaqdara lagu daadiya amaa wixii xaqah waa la ogolyahy wa xisaabuhu la xisaabtankiisuna calallaahi alla dushiisuu ahaaday oo loola jeedo wixii xaqoo asagu uu qarsaday oo lagu lahaa muslimkaas ilaahay baa kala xisaabtamaya inagu laakiin wixii daahir inooga muuqdaanu kula dhaqmaynaa maalan laa ilaaha illa lah maxamadu rasulahi bu qof gaala yidhi maxaynu u waa islaam baan leenahay xuquuqdii muslimiintaan siinayna haddaysan dar ilaahay ka ahayna jaajuus uu ahaa ka warran rabay aynaga inuu inagu lugooyo qalbigiisa wax ku jira miyaynu ognaha ma ogin axkaamtii waxa u qarsoon wa xisaabuhu cala allah ilahay baa kala xisaabtamaya sakadii waa bixiyey buu yidhi waa bixiyey markuu yidhi miyaynu ognaha anagu ogaan karnaa haddaysan wixii dowladdii wax jira ama xagee bixisa dabagal kaleeto hadday run tahay iyo hadday been tahay wa xisaabuhu cala allah musanifku wuxuu yidhi wa sharxu haadihi tan ayadaa sharxeeda atarjumati ee tarjumada ciwaankii ahaa baabu tafsiiri towxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila oo uu keenay musanifku afar aayadood buu keenay afar aayadood waxaan hadaayta sheegnay saddex aayadood maahan waa afar aayadood iyo hal xadiid shantaa markuu keenay buu wuxuu rabaa baabkan inuu ku sameeyo aayadahan iyo towxiidka iyo tafsiirkooda inuu ka hadlo waa halka baab oo ugu masale yar marka laga hadlayo masaaisha fiihi masaail baabkan masaailba kuma keeninba laakiin wuxuu ku keenay inuu abwaabtan balbaabkan furfuro iyo aayaadku waxay ka hadlayaan wuxuu yidhi wa sharxu haada haadihi tan ayadaa sharxeeda atarjumati ee tarjumada icwaanka ah iyo wamaa waxa bacdahaa ka dambeeyo oo min al abwaabi abwaab ah kitaabka inta dhimanoo abwaababa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan akbarulmasaa'ili masaa-isha tii ugu weyneydoo waa ahamuha ugu muhiimsanayd fiihi masaa'il ma aha akbarulmasaa'il baa ku sugan waa ahamuhaa wa hiya masaladaasina tafsiiru towxiidi towxiidka fasiridiisa weeye wa tafsiiru shahaadati shahaadateynka fasiritaankeeda weeye wa bayana wax kala idiin wahamuhaa mia ahamuhaa maaha mia ah, sax weeye fiihi akbaru lmasaa'ili masaa-isha tii ugu weyneed baa ku suganoo waa ahamuhaa ugu muhiimsanayso saa idinma qoraa wahiya ayaduna wahuu idiin qoryaa mia wahiya iyadu tafsiiru towxiidi towxiidka fasiridiisa weeye wa tafsiiru shahaadati iyo shahaadada fasirideeda wa bayanahaa wuu caddeeyey biumuurin arrimuuna ku caddeeya waadixatin ee cad arrimo cad oo waadixa ah buu ilaahay ku caddeeyey waxaa weeyaan towxiidka fasiridiisa arrimahaas maxay yihiin minhaa waxaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay uu ku caddeeyey tafsir tafsiirka towxiidda waxaa ka mid ah towxiidka aayatlisraa aayaddii israa waa aayaddii ugu horreyso baabka soo ma garanaysaan aayaddii ugu horreyso baabka ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna weeyaan ulaaika kuwaas oo aan soo maray aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila aayaddii suurat lisraa baa ka mid a ah. bayana ilaahay wuxuu ku caddeeyey fiihaa aayaddaa dhexdeeda arradda inuu radiyey oo celiyey calalmushrikiina mushrikiinta dushooda aladiina kuwaasoo yadcuuna baryaya asaalixiina dadka wanwanaagsan dadka dadka wanwanaagsan oo saalixiinta baryaya kuwaasuu ilaahay celiyoo radiye fa fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan aayaddaas bayaanu anna haadaa caddayn la caddaynaya kan oo ah saalixiinta in la baryo oo sidii ilaahay loo baryo huwa asagu ashirku shirki inuu yahay al akbar oo weyn waa gaalnimada weynaydba in dadka saalixiinta iyo owliyada ilaahay iyo ambiyada iyo malaa'igta aad tidhahdid sidii ilaahay oo kalaan u baryayaa oo wixii ilaahay uu xaqa u lahaa ayaga aad u leexisid waa shirki aayadda sidaasuu ilahay ku caddeeyey wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay uu ku caddeeyey aayatu baraa'ata suuratu baraa aayaddeedii bayana ilaahay wuxuu ku caddeeyey fiihaa ayaddaa dhexdeeda anna ahlalkitaabi ahlulkitaabki waa yuhuudiya kiristaane ittakhaduu inay ka yeesheen axbaarahum culummadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaaddoodii arbaaban rabbiyaal min duuni illaahi alla qeyrkii wa bayana ilaah wuxuu caddeeyey annahum ayaga waa yuhuudiya kiristaan lam yu'maruu inaan la farin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan ilah waaxidan ee keliya ah. ah, ilaahay keliya inay caabudaan unbaa la faray inay asnaam iyo wax kale caabudaan lama farin maca anna tafsiirahaa ayadoo weliba fasiriddeeda waa laa ilaha illahu tafsiirkeeda alladii kaasoo laa ishkaala maa anna tafsiirahaa tafsiirkeeda tafsiirka wuxuu ka wadaa waa taacadii ay ateeceen culummadooda iyo cubaadooda ahlu kitaabku tafsiirkeeda alladii kaasoo laa ishkaala wax ishkaal iyo shakiyu fiihi dhexdiisa uusan ku sugnayn oo ay sameeyeen yuhuudiya kiristaan daacatlculamaa'i culummada yeelidooday ahayd iyo walcubaadi kuwa cibaadaysta filmacsiyati macsiyada lagu ateeco laa ducaa'uhum baryadooda ma ahayn iyaahum madaxda ay baryaan iyo culummada mfam halkaa waa shirku aacati shirku cibaadadii kaleeta ma ah uluhiyada aha qolyahan waxaa ilaahay ku eedeeyey ittakhaduu axbaarahum ruhbaanahum rabbiyaal bay ka dhigteen soolama odhan se uga dhigteen wixii xalaashahabay u xarimeen markaasay ka yeeleen wixii xaaraamtahana waa ka waa u xalaalayn markaasay ku yeeleen emaha inay u sujuudeen oo u rukuuceen sidaasaa laga wadaa wa minhaa waxaa ka mid a ah masaa'ilkaas qowlulkhaliili kuu ilaahay jeclaa hadalkiisa lilkufaari gaalada uu ku yidhi innanii anugu baraa'un beri baan ka ahaa mimaa waxa tacbuduuna aad caabudaysaan ila ladii kii mooyaane fataranii abuuray fastanaa wuxuu ka soo reebay nebi ibraahim min almacbuudiina kuwii la caabudayey rabbahu rabbigibuu ka soo reeba rabbiga waa ogolahay waana caabudayaa laakiin waxa kaloo caabudan o dhamay wadakara wuxuu sheegay subxaanahu wa ilaahay nasahnaaye anna haadihi tan albaraa'ata ee ka bari noqoshada ah iyo wa haadihi tan almuwaalaata ee xiriirinta ah yuu ka bari noqday nebi ibraahim cid kasto ilaahay ka soka la caabudo yuu xiriiriyey ilaahay cibaadadiisa ilahay baan ogolahay buu hiya ayadu shahaadatu an laa ilaaha ila allahu inay tahay buu ilaahay sheegay oo caddeeyey fa qaala ilaah wuxuu yidhi wajacala wuxuu ka yeelay ilaahi haa kelmaddaa nebi ibraahim uu ku dhawaaqayo ila aladii fataranii uu soo reebay kelimatan kelimaad baaqiyatan sii jiri doonta fii caaqibihi ciribtiisa dambe lacallahum se yarjicuuna u noqdaan awlaaddiisa cid maanta reer nebi ibraahim towxiidsate laga waaymahay arlada dusheeda wa minhaa waxaa ka mid a masaa-ishaas waaweyn aayatulbaqarati baqara aayadeeda oo fil kufaari gaalada dhexdooda ilaahay uu kaga warramay alladiina kuwaasoo qaala allaahu alla uu yidhi fiihim dhexdooda wamaa hum ayagu bikhaarijiina kuwa ka baxaya maaha mina naari naarta wa isla aayaadkii wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi kuwaasuu ilaahay ka hadla wuxuuna ku gebagabeeyey inaysan naar ka baxeen oo weligood ku jirayaan maadaamay gaalo yihiin dakara ilaah wuxuu sheegay annahum ayagu qolyahaas yuxibbuuna inay jecel yihiin andaadahum asnaamtooda ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisaoo kale fadalla wuxuu tusiyey calaa annahum ayagu yuxibbuuna inay jecel yihiin allaaha alle xubban jacayl cadiiman ee weyn bal fiirso baa waxaa laga warramayaa ilaahay bay jecel yihiin jacayl weyn laakiin jacayl qayma ula ma aha walam yudkhil jacaylkaasu ma gelin hum ayaga fil islaami islaamka soo hadday tamaanaa soo sheegin jacayl aan islaamnimadana lagu gelin jannadaana lagu gelin cadaabna aan lagaga badbaadin soo maynaa soo jacaylka gaalada leeyihiin ilahay baan jecelaho ilahay baanu jecelahay leeyihiin qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii haddii jacaylka alle uu dhabkaa yahay nebi moxamed raac fa keyfa sidee buu xaalku noqon biman ruuxii axabba jeclaaday an nidda cidda ilaahay uu kala mid dhigayo xubban jacayl akbara ka weyn min xubillahi ilahay jacaylkiisa ka warran hawshu haddayba gaartaba waxaa laga hadlaya kuwaas waxay lahayn ilaahayna waa jecella asnaamtana waa jecella laakiin ka warran haduu yihah anugu ilaahayba ma jecliba asnaamta bas baan jecel haduu yidhahda waaba ka sii daran yahay fa keyfa sidee buu noqon xaalku biman ruux lam yuxiba aan jeclaan ila nidda nidka maahana waxdahu keligii wuxuuba leeyahay anugu cid kaloo aan jeclahay lama arka sanamkaun baa jecla oo walam yuxiba aan jeclaan allaaha alle wa minhaa masaa-isha waaweyn waxaa ka mid ah qowluhu hadalkiisa nebiga uu yidhi man ruuxii qaala yidhaahda laa ilaaha ila allaah oo wa kafara ku gaalooba bimaa waxa yucbadu la caabudayay min duunillaahi alla sukadii xaruma waxaa xaaraamoobay in lagu xadgudbo maaluhu xoolihiisiiyo wadamuhu dhiigi wa haadaa kani min acdami maa shay kan ugu weyn ayuu ka mid yahaa yubayinu caddaynaya macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allaahu waxa ugu weyn oo caddaynaya ayay ka mid taha tani fa innahu alle bal u fiirsada intaan fa innahu nebiga dheh lam yajcal kama yeelin atalafuda ku dhawaaqidda iyo ku hadlidda bihaa laa ilaaha ila allaahu lagu dhawaaqoo lagu hadlo caasiman mid badbaadinaysa lidami qofka dhiiggiisa iyo liddami qofka dhiiggiisa iyo walmaali xoolihiisa soo saa maynaan soo marin man qaala laa ilaaha ila allaahu kow maxaa la socday wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaahi labadaa qofkii laga helaa dhiiggiisa iyo xoolihiisaba xaaraan wey in lagu xadgudbo marka wuxuu sheegay oo xadiidka nebigu ku hadlay buu yidhi talafud laa ilaaha ila allahu lagu dhawaaqay keliya inaan dhiiggii xooluhu ku badbaadayn ay wax kale inay la socdaan baa la rabaa bal walaa macrifata macnaaha laa ilaaha ila allaahu macnaheeda qofku inuu garanayo dhiiggiisa iyo xoolihiisa badbaadin mayso maca lafdihaa weliba isagoo ku dhawaaqaya macnaheedana garanaya bal walaa iqraa walal iqraara sugitaan uu oggolaaday bidaalika arrinkaasoo macnaheediina uu yidhi macnahaasna waa suxu waan oggolaado waan qaayibay ayadana dhiiggiisii xoolihiisu ku badbaadi maayo bal walaa kownahu ahaanshihiisa laa yadcuu uusan baryaynin ila laaha alla maahe waxdahu keligii isagoo ah intaas inuu yahay xataa kuma fila laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uusan u samaynayn bal laa yaxrumu xaaraam noqon maayo maaluhu dhiiggiisa iyo wadamuhu maaluhu xoolihiisa iyo wadamuhu dhiiggii xataa yudiifa ilaa uu ku daro ilaa daalika laa ilaaha ila allaahudaas ilaa uu ku daro alkufra inuu ku gaaloobo beri ka noqdo bimaa waxa yucbadu la caabudayo min duuni ilahi alla sokadi intaa ma la fahma intaas uu araranayay macnaheedu waa maxay haddaa qofku yidhahda laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullaahi ou yidhahda macnaheeda waan aqaanaa ou yidhaahda waa sax waan u hogaansamahay laakiin nebi ciise in la caabudana waa sax sa hadduu ka war nebi muuse in la caabudo waa sax malaa'igta in la caabudo waa sax jinka in la caabudo waa sax awliyada in la caabudo waa sax ilaahina waa sax kuwaanna waa sax sidaasuu yidhi waxaan leenahaa laa ilaaha ila allaahudii aad ku hadlaysay waa erey aad iskaga dhawaaqday macnihiisu kuumana daadegin islaannimana kuguma ansixin sababtoo laa ilaaha ila llahu baa waxay tahayba ilaahi keligii baa cibaado mutaysan cid kaloo cibaado lama jirto marba haddaad leedahay nebi ciisaa saxa in la caabudo oo malaa'igtaa saxa in la caabudo oo jinkaa saxa in la caabudo ereyga ku dhawaaqidda aad ku dhawaaqdayo macno kuu samayn marka fa in shaka hadduu ka shakiyo muxuu ka shakiyey ilaahay cidaan ahayn in la caabudi karo ka shakiyey wuxuu is yiri horta ilahay in la caabudo waa sax laakiin wuxuu ka shakisan yahay nebi ciise in la caabudana armay armay ayana saxta shaki baa ka galay taa aw tawaqafa ama wuu ka istaago wuxuu yidhi ilaahay keliyaa la caabudaya nebi ciise ka waran anuu nebi ciise hawshiisa geli maayo afaarihiisa geli maayo waa ka aamusayaabi waa ka aamusaya oo maxaad uga aamusayso ilaahay keligii inuu cibaado mutaysa ma ogin maxaad uga aamusaya nebi ciise cibaado ma leh dheh lam yaxrum xaaraam noqon maayo maaluhu xoolihiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa sababta awuuba diiday inuu ilaahay keligii tawxiidka u qiro u ogolaado ayuu diidan yaha wuxuu leeya ka istaagaya war ha ka istaagana waxaa tidhahdaa cid ilaahay wax la wadaagtaa ma leh laa shariika lahu la istaag musanifku wuxuu yidhi fayaa lahaa alla maxay fayaa lahaa maxaa u sugnaaday min mas'alatin mas'ale xaalay tahay alla masaladaa laa ilaaha ila allaahu maxay tahay masale xeel dheer ma maxaybaa ajalahaa ka weynaan badan maxaa laa ilaha ila allahu qaymo badnaysiiyo weynan badnaysiiyey waya lahu maxaa u sugnaaday oo min bayaanin caddayn ah maa maxaybaa awdaxahu caddayn badnaysiiyey ha balsay kelmaddaas u caddahay fiiri wa xujatin alla maxay xujo tahay maa aqdacahaa maxaa ka goyn badan lilmunaasici qofka doodaya oo le ilaahay maaha cid kalaa ilaahay lala caabudi karaa qof kale daliilkiisa maxaa ka soo afmeeritaan badan qofka laa ilaaha ila allahu si fiican u fahmay oo ku dhaqmayo ay ka dhaadhacsan tahay iyo kaa kale markay doodaan meel meel dhow ku soo afmeeraya hawshiisa musanifka marka masaa'ilkan waa tafsiiru towxiid wuxuu ka hadlahaye masaa'ilulbaaba uu sameeyey ma aha wallahu aclam sal alla wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi